بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين الأمر أمركي أي مؤلف خلقك يا الله يا أمركو آه ينهي قبا وكان كدنبيا amarka ilahay had jir wada socdaan waxay ka mid yihiin mabaaxida muhiimka ah ee fannigan usulufiqiga maxaa yeelay takliifka mukallafka la kalifayo ee takliif la saarayo wuxuu ku wareegaya had ya jeer amarkii iyo nahyigii oo axkaamtii waxay ka soo baxaysaa inteeda badan amarkii iyo nahyigii wujuubkii iyo nadbigii iyo taxriimkii iyo karaahadii intaaba amarkii nahyigay ka soo baxayaan labana amarkay ka soo baxayaan oo ahaa wujuubkii iyo istixbaabkii labana nahyigay ka soo baxayaan waxaa weeye karaahadii iyo taxriimkii ibaaxada marka qaarkeed amarkii nahyiga xataa waa laga qaadan karaa amarka gaar ahaan waa laga qaadan karaa ibaaxadii sida mualifkooda laftiis uu tilmaami doonaba marka shantii axkaamulkhamsaba halkan laga qaadanaya saa darteed amarkii nahyiga in si fiican loo fahmo iyo qawaacidda ku tacalluqda waa shay runtii aad iyo aad muhiim u ah wuxuu yidhi wاlmru amarkii istidcaau اlficli samayn dalbo weeye bilqowli qowlna lagu dalbo odhah miman cidna laga dalbo ama qof huwa qofkaasi duunahu qofkii dalbayey uu ka hooseeyo xagga rutbada iyo darajada calى sabiili اlwujuub waajibnimo jidkeedna lagu dalbo samayntii wasiiqatu siiqadii addaalatu ee tusinaysay calayhi amarkii ifcal samee weeye wahiya siiqadaasi cinda aliطlaaqi markii la iska ilaaqo la sii daayo wax qayd ah aan la raacin watajarudi ee ka dhartirnaato can alqariinati astaan ama calaamad tuxmalu waa lagu xambaarayaa calayhi waajibnimadii ilaa maa dalla wuxuu tusiye mooyaane addaliilu daliilkii calaa ana almuraada ujeedada minhu looga kol leeyahay maagaas annadbu inay tahay sunannimo ow amase alibaaxatu bannayn oo fa yuxmalu markaa waa lagu xambaarayaa maagaas alayhi wixii la soo sheega oo ahaa nadbigii sunanimadii ama ibaaxadii waayaha mualif wuxuu kaga bilaabay tacriifkii amarka wuxuu yidhi istidcaau اlficil waa in samayn la dalbo wax in la sameeyo istidcaa bimacnaa alab wey ficil markii lagu leeyahana waxaa loo jeedaa in wax la sameeyo eh ficilkii qowlka qaabisanaa logoma jeedo ficilkii qowlka qaabisanaa loogama jeedo maxaa yeelay marra qaarkood amarku wuxuu noqon karaaba qowl qowl buu noqon karaa in wax la dhaho sida maalan oo kale udkuru ullah yani ilaahay xusa kaa laftiis waa amar marka ficla lisma amrina waxaa laisfaray qowl marka ficilka mualifka wuxuu ujeedaa iijaad in wax la sameeyo ama waxaasi qowl ha ahaado ama ficil ha ahaado waayahay haddaba tacriifkani wuxuu leeyahay e, quyuud e, iyo ixtiraazaad qayd koobaad waxa wey istidcaau اlficli markii in ficil la dalbo ama e, samayn la dalbo nahyigii baa kaa baxayoo nahyigu waxa weeye istidcaau aلtark yani ka tegitaan in la dalbo weeye samayn in la dalbo ma aha waayahay bilqowli markuu ku yidhina waxaa kaa baxay haddii lagu dalbo ishaaro marna qowlba wax lagu dalbaa marna waxaan qowl ahayn haddii qowlkii lagu dalbo la dhaho ifcaluu ifcaluu اlkhayr waaatu الzaka waaqiimu الsalaa kaasaa amar ah laakiin hadduusan qowl ku dhacaynin amarkii ee ishaaro uu ku dhacayo tilmaan markaas amar lama dhahaye waxaa weeye de waa ishaaro de qofkii loo tilmaamo inuu waaa sameeyo waaa same haddii loo ishaaro oo afka aan laga dhihin kaasi amar ma aha waaya haddaba kaana qawlkiina waxaa ku baxay ishaaradii baa ku baxday miman huwa duunahu qof hooseeyana uu ka dalbo oo xagga darajada ka hooseeya uu ficilkii ka dalbo kaasina waa qayd saddexaad waxaa ku baxaya haddii uu ka dalbo samayntii qof la siman ama qof ka sareeya qofka qof ka inuu amar siiyo tusaalhiis waxaa weeye sayidkii inuu addoonkiisa dhaho waxaa samee ifcal kada waxaa samee sayidku ka sarreeya addoonkiisi sidoo kale rabbi subxaana wa tacaala addoomihiisa uu ka sarreeya sidoo kale waxaa weeye qofkii maamulaha ahaa shaqaalihiisa hadduu amar siiyo ila uu ka sarreeya isagaa maamulee wahaakada kaas amar buu noqonaya haddaba haddii ay siman yihiin labadii qof ee isamriga kaasi lama dhaho amar ee waxa la iltimaas haddaad saaxiibka ku dhahdo waxaa samee amar lama dhaho amarka isticlaabaa ku jira waa in aamirku uu ka sarreeya ma'muurkii laakiin hadday siman yihiin amar lama dheh waxaa la dhahaa iltimaas dalab qofkii waad ka dalbanaysaa haddaad maalan saaxiibka ku dhahdo acdini alqalam qalinka isii waa iltimaas haddii qofkii amarka loo jeedinayo uu sarreeyana taasi waxaa lagu tilmaamaa ducaa ducaa baa la dhahda iyo su'aal sida maalan qof qof yaani weydiisanaya caawimaad weydiisanaya oo kale ama addoonku markuu rabbigiisa baryayo oo kale rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasana eg aatina waa ficil amar laakiin ducaa baa looga jeeda halkan ducaa ilaahay waad baryaysa ilahay ee amar ma siinaysa waaya markanuu ku leeyahy mualifka cala sabiil wujuubna waa qayd araad oo waxa ku baxay sunihii ila sunuhu ala sabiil wujuub maaha waxa weyaan ala hayri sabiil wujuub laiskuma ilzaamin ilzaam kuma jiro amarka hadduu amarka ilzaam ku jirin wuxuu noqonayaa sunno hadduu ilzaam iyo taxatum wax la gooyey oo dee amar adag u yahayna wujuub buu faa'idaynaya uu waayahay haddaba amarkii tacriifkaasu iska leeyahay quyuuddaasna way ku jiraan siiqada amarku maxay tahay amarku siiqa kala duwan buu leeyahay laakiin siiqada ugu muhiimsan buu mualifka halka inoogu sheegay taa unbaa inaguna ku gaabsan doonaa maxaa yaele siiqooyin kale waxay noogu imaan doonaan kutubta kitaabkan ka ballaaran ee ka waasacsan insha allahu tacaala siiqada amarka ee ugu caansan ugu muhiimsan waxa weeye waa siiqada ficil amarka oo aha ifcal samee eg waxaa looga jeeda hadda ficila markaasa looga jeedaa ama ha ahaado lilmufrad ama ha ahaado lilmuana ama liljamc ha ahaado ama mudakar ha ahaado ama muana ha ahaado ifcal ifcali ifcala ifcalu kulli way soo gelayaan halka yani hadda ifcal waa mudakar mufrad ah marka wixii kalena way soo gelayaan waaya wahiya markuu ku leeyahay wuxuu uga jeedaa siiqadaas aan soo tilmaannay cinda aliطlaaqi watajarudi can alqariinati tuxmalu calayh siiqada amarku markii la ilaaqo waxba qayda la raacinin isla markaana qariino aysan la soconin ka leexinaysa wujuubkii waxaa lagu xambaarayaa cala alwujuub waajibnimay faa'idaynaysaa haddii siiqo amar meesha inoo taallo oo isla markaa siiqadaas la iska ilaaqo oo wax qayda aan la raacinin ama qariino ah oo ka leexinaysa qarin waxa loga jeeda calaamad ama wax tusinaya inaan amarkan looga jeedin wujuub ee looga jeedo macno kale oo macaanidii eh, laga fahmayey siiqadan ah sida maalan o kale insiuu maalif noo sheegi doono nadbi iyo ibaaxo haddii markaa qariina ay la socoto dee waxaa lagu xambaarayaa eh, wixii ay tusinaysay laakiin haddaysan qariina la socon laska ilaaqo amarkii oo ifcalun la dhaho waxaa lagu xambaarayaa cala alwujuub cala alwujuub waajibnimo ayaa lagu xambaarayaa haddaba halkan waxaa ku jirta qaacido muhiim ah oo qawaacidda amarka ah qaacidadaasi waxaa weeye alamru cinda aliطlaaq yaqtadi اlwujuub ama waxaad dhihi kartaa alamru اlmuطlaq yaqtadi اlwujuub amarka muطlaqa ah wax qayda la soconin wuxuu keensanayaa ama uu tusinayaa wujuub qaacidadaas waa qaacida muhiim oo culimmadu aad usu daliishadaan haddaba hadduu amar aan aragno wax qariina oo ka sarfinaysa wujuubkiina aysan jirin waxaan ku xambaarayna wujuub saasa asal ah waana qaacida muhima qacida saan soo tilmaannay miaal aan soo qaadanno qowlkii ilahi uu yidhi subxaanaه wa tacaala waaqiimu الصalaaةa waaatu الzaka waa laba amar aqiimuu waa amar aqiimu الsalaa waaatu الzakana waa amar amarkaas wax qarina oo la socota ma jirto oo ka sarfinaysa wujuubkii haddaba waxaan ku xambaarana wujuub calaa wujuubi الsalaa salaadda inay iqaamadeeda waajib tahay iyo in zakadii in la bixiyo ay waajib tahay waa kale adugu qeesaado hadda kawaaska tusaaleska basii ah tusaalayaasha kalena oo qeesaado laakiin hadday qariino ay jirto ka sarfinaysa ama ka leexinaysa amarkii wujuub ka leexinaysa oo macno kale u leexinaysa dee macnaha ay u leexaysay unbaa lagu xambaaraya markaas sida maalan sunno oo kale ama ibaaxo oo kale mubaax miaalkiis waxaa weeye sunnaha markii amarku uu tusinayo xadiidka nebigu yuri sal اllahu alayh wasalam salluu qabla salaati اlmaqrib salluu qabla salaati اlmaqrib salluu qabla salaati اlmaqrib liman shaa saddex jeer buu nebigu alayh slam war salaada maqrib horteed tukada macnaha laba ragcadoodoo sunnaha tukada salaadda intaan la caqimin laba ragcadoodoo sunnaha tukada eg markii dambe nabig alay slam wuxuu raaciyay liman shaaa qofkii doona labadii jeer ee hore muusan raacaynin hadduu nabigu intaa ku ekaysan laha salluu qabla almaqrib waxa laga faaidmilaba amarkan inuu wujuub faa'iidaynayo laakiin maadaama xagga dambe qariino uu ka raaciyey tusinaysa inuusan waajib ahayn waxaa laga fahmay inuu sunno yahay maxaa yele nabig alay slam wuxu uhi liman sha'a qofkii doona yani qofkii doona marka amar lagu bixiyey qofkii doona lagu yiri marka waxa laga fahmay inuusan wujuub faa'iidaynayninne salaaddaasi aysan waajib ahayn ay tahay salaad sunno ah waaya haddaba qariinada tilmaamayna waa taas liman sha'a waa qariino waa qariina lafdiya waaya oo isla naska laftiisa ku jirta miaalkan haddaan soo qaadanno oo tusinaya amarkii faa'idaynayey ibaaxada ama ibaaxada laga fahmayey waa qowlka ilahi wuuhi waidaa xalaltum fastaaduu haddii aad xalaaloodaan oo xajkii ama cumradii aad ka xalaaloodaan ugaartada ilahay ugaarsiga qofka muxrimka xaraamu ka ahaa markii uu ixraam ku jiray laakiin markuu xalaaloobe ee xajkii uu dhammaysto ama cumradii u dhammaysto waxa weye markaas ayuu waarhsan karaa oo xalaal u noqonaya ugaarsigii halkan haddaba qarinaa jirta tusinaysa amarkan inuusan wujuub faa'iidaynaynin oo ibaaxo uu faa'iidaynayo oo yahay macnaha ugaarsigu idiin bannaanyaha weeye e amar ma aha laisku amrayo laisku waajibinayo in la ugaarsado sunnana ma aha ee waxa weye uu idiin bannaan waayo qariinadu waxa weeye amarkani wuxuu dhacay bacda alxadri taxriim kadib buu dhacay amarka hadduu taxriim kadib dhacana wuxuu faa'ideeya ibaaxo yani marka hore waxaan xaaraan buu ahaa markuu xaaraan ahaa ayaa haddana amar baayimida wixii la sameeyo wixii xaaraanta ahaa marka waxaa laga fahmayaa wixii xaaraamnimadii in laga qaaday oo xadrigii iyo xayaraaddii laga qaaday oo la fasaxay oo leeyahay waad u fasaxantihiin saasa laga fahmayaa ee ma aha in la is amrayo o laisku waajibinayo ilahi wuxuu hi waxurima calaykum sayd lbari maa dumtum xuruman intaad yani muxrimiin tihiin ugaarsigii beriga eh, xayawaanaadka berriga ku noolaa waa laydinka xaaraameeyey marka haddana amar baa yimido waidaa xalaltum fastaaduu haddaad xalaaloodaan ood exraamka dhammaysaan ugaarsadu ilah yidhi marka waa fasaxid la fasaxaye ma aha eh, eh, ma aha amar wujuub faa'iidaynaya waaya daba intaas ayaa halkan mualifka inoogu sheegay waalmru amarkii istidcaa ficli ficil ama samayn dalabkeed weeye istidcaa bimacnaa dalab weeye in la dalbo samayn wax la sameeyo bilqowli qowlna lagu dalbo samayntaas odhaah minman qofna laga dalbo huwa qofkaasi duunahu duuna aaalib qofkii dalbayay ama dalabka bixinayay qof ka hooseeya xagga martabadii darajada ka hooseeya laga dalbo inuu wax sameeyo calaa sabiili اlwujuub waajibnimo jidkeedna lagu dalbo wasiiqatu siiqadii addaallatu ee tusinaysay calayhi cala alamri amarka tusinaysay waxaa weeye ifcal samee weeye wahiya iyaduna siiqadaasi cinda aliطlaaqi markii la ilaaqay la sii daayey wax qayda aan la raacinin watajarudi ay ka madhnaato oo ay ka dhartirnaato can ilqariinati calaamad ka leexinaysa wujuubkii tuxmal waa lagu ambaarayaa siiadaas calayhi waajibnimadii baa lagu ambaaraya ilaa maa dalla daliil wuxuu daliil tusiye mooyaane calaa ana almuraada in looga jeedo minhu maagaas ama shaygaa in looga jeedo annadbu sunnanimo aw alibaaxatu ama bannayn oo fa yuxmalu marka waa lagu xambaarayaa calayhi arrinkaas ayaa lagu xambaaraya oo ah sunanimadii ama ibaaxadii walaa yaqtadi takraara Eh, celcelin ma keeno oo ma faaiideeyo eh, in la soo celcelinayo wixii laisfaray amarkii ma faaideynaya cala asaxiixi sida saxiixa ah ilaa dalla daliilu daliil inuu tusiyo mooyaane calaa qasdi takraari in loo qasday oo amarkii looga gol leeyahay walaa sidoo kale ma keeno alfawra degdega ma keeno amarkii oo lagama faaiidaysanayo degdeg in ma'muurkii loo fulinayo wاlmru in la isfaro biiijaad اlficli ficilka ahaysiintiisa ama samayntiisa amrun isfarid weeye bihi iijaadkaas ama samaynta ficilka la samaynayo la isfaro iyo wabima laa yatimu اlficlu wax ficilkii uusan ku dhammaystirmaynin ilaa bihi asaga mooyaane waxa ficilkaasi la'aantiis una ku dhammaystirmaynin ayaa laysku farayaa amarkii shayga laysku faray kalamri waa sida amarka oo kale laisfarayo bisalaati salaadii amrun waa faritaan la isfaro biahaarati ahaaradii ahaaradaaso almuadiyati gaadhsiinaysa ilayha salaadii waidaa fucila haddii la sameeyo maamuurkii yani wixii la isfaray ama amarkii haddii la fuliyo kharaja wuu ka baxayaa alma'muuru qofkii amarka la siiyey ee dhacay can ilcuhdati xilkii amarka uu ka baxaya waaya ilaa dhowr qaacido afar qaacido ayuu mualifka halkan ku sheegay waa afar mas'alo laakiin afartuba waxa weeye waa afar qaacido oo muhiim ah oo amarkii waxa weeye qawaaciddiisii ka mid ah qaacido kalena wayna soo dhaaftay oo ahayd alamru yaqtadii alwujuud qaacidada koobaad waxaa weeye tanuu mualif kaga cabiray walaa yaqtadii takraar oo qaacidadaasi waxay tilmaamaysaa amarkii in uusan faa'iidaynaynin celcelin yani takraar ma faa'iidaynayo oo siiqada amarka waxay tusinaysaa uun hal mar wixii in la sameeyo wax intaa ka badan ma tusinayso in wixii lagu soo celceliyey amarkii ma tusinayso haddii la iska ilaaqo ay mulaq ay tahay wax qayd ah oo tusinaya celcelin hadduusan jirin haddaba waxaan leenahay oo ka cabiraynaa almru lmuطlaqu laa yaqhtadi takraar yani amarkii ma faa'iidaynayo celcelin in shay lisfaray lagu celceliyo haddii la ilaaqo in uu daliil jira mooyaane markaa tusinaya celcelintaas in loo baahan yahay ama la rabo taas macnaheedu waxaa weeye haddii amar uu yimaado waxaa samee hadii la dhaho waxaa laga faa'iidaysanayaa uun in hal mar wixii la samaynayo hal mar bas ah mar hadduu qofkii sameeyo cuhdadii iyo xilkii iyo waajibkii saasuu kaga dhacay ah, maala ilaahi subxana wa tacala wuxuu ina faray inaan xajinno eh, dee qofkii hadduu hal mar sameeyo saasuu xilkii yani kaga dhacayaa xajka iyo wujuubkii xajka hadduu cumrigiisa hal mar uu sameeyo eh, waa markii uusan wax qariino ah wadanin amarkii waxaba yaraatay qariino oo tusinaysa takraar aysan la soconin oo amarkii mutlaqu yahay laakiin haddii ay la socoto qariino ama astaan tusinaysa in loo jeedo takraarka celcelintii de markaa wuxuu faa'idaynaya takraar miaalkiis waxaa weeye salaadaha shanta oo kale waxaa lagu xidha awqaad awqaadda hala tukadaa leeyi mar kastoo wakhtigii la gaaro waxaa loo baahanya salaadii in la tukado maxaa ilahi wuxuu uhi aqimi الصalaaةa liduluuki shamsi ilaa asaqi leyl qur'aan yani waxaad salaaddii tukataa liduluuki shams calamada markay zuusho waa salaaddii duhur marka wakti baa lagu xidha salaaddii duluugaasaa lagu xidha salaaddii duhur yani markastoo calamada ay zuusho tukaa la weli haddaba maadaama lagu xidhay qayd oo aha wakti zaman zamanka mar kasta uu soo lalaabto salaaddiina way soo lalaabanaysaa wahaakadaa soonkii nabig wuxu uhi alayhi الsalaaة wasalaam suumuu liru'yatihi waafطiruu liru'yatihi yani bisha aragtideedana ku sooma aragtideedana ku afura haddaba waxaa lagu xidhay qayd oo ahaa aragtida bisha mar kastoo bishii la arko waa la soomaya bishii ramadaan waa kada yani qaydkaa maadaama lagu xidhay waxaway soonkiina uu soo lalaabanayaa markii bishii ramadaan la arko wahaakada ilahi wuxuu uhi wain kuntum junuban faطaharuu haddii aad janaabo aad qabtaan isdaahiriya qayd baa lagu xidhay sardi mar kasta oo janaabo laydinka helo maydha oo isdaahiriya marka amarkaasi wuxuu kusoo laalaabanayaa bitakaruri shardi shardiga mar kastoo la helo amarkiina u imanaya ilan shardi baa lagu xidhaya haddii aad janaabotaan maydha marka markii janaabada la helo waa la maydha marka amarkani wuu soo noqnoqonayaa maadaama shardi lagu xidhay waaya haddaba qaacidada koowaad waa taas amarka mulaq ah takraar ma faa'iidaynayo hadduu wax qayda uu ka maran wax qayda uusan la socona tusanaya takraar hadduu qayd la socda takraar faa'idaynaya de markaa ma faa'idaynaya qaacidada labaadna waxaa weeye alamru laa yaqtadi alfawr amarkii ma keenayo degdeg in maamuurkii wixii laisfaray maamuurbihii wixii laisfaray in degdeg loo sameeyo ma faa'iidaynayo waxaa looga jeedaa amarka mulaqa ah ee wax qayd uusan la soconin ee lagu xidhin yani degdeg aan lagu xidhin oon la dhihin waxa iminka samee degdeg ma faa'iidaynayo oo amarkii markaas qofkii uu u furan yahay mukalafka ah xilli alle xilliguu yani awoodo inuu sameeyo maadaama aan lagu ilzaaminin wakhti muxadad ah ilan waxaan samee baa la yidhi soo ma marka amarkaas mulaqa ah dalabuu ma faa'idanaya dalabulficil ficilka in la sameeyo ayadoo marka lagu xidhayn waqti mucayan ah marka fawrna ma faa'idaynayo taraakhina ma faaidaynayo waaya tusaalihiis waxaa weeye ilahi subxana wa tacala wuxuu ina faray xajka walilahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaca ilayhi sabiila zaman mucayana lama sheegin lama dhihin marku qofka xoolo sa u helaba ha xajiyo amar lama siin marka amarkaas waxaa laga qaadanayaa in ala taraakhi uu yahayo yani uusan deg deg ahayn oo qofku markii uu awoodo uun ama u suurta gasho ama ilaahay u fududeeyo uu ahaado xajkii marka eh, almru laa yaqtadii alfawr degdeg ma faa'iideeyo culamadu yani qabto way jiraan inuu degdeg faa'iideynayo oo khilaafa masalada ku jira lakin hadda khilaafkaas inagu tilmaami mayne waxaan rabnaa inaan fahanno mu'alifka matrigaas oo meesha inoogu qoray iyo daliilkiisii iyo miaalkiisii waaya wixii insha allah inta ka faahfaahsan ee dheeraada kutubta dambe ayaan insha allahu tacala ku qaadan doonaa iyo adiladoodii iyo aqwaashoodii wixii culimmada ka qabto waaya alamr haddaba laa yaqtadii alfawr amarkii ma faaidaynayo degdeg ma faa'iidaynayo waaya taasina waa qaacidadii labaad qaacidada saddexaad waxaa weeye alamru biiijaadi اlficli amrun bihi wabima laa yatimu اlficlu ila bihi in la isfaro ficil samayntii waxa weeye amar laisfarayo samayntaas iyo wixii samayntaasi la'aanteed ayna ku suuroobeen haygaas samayntiisa waxayna ku suuroobeen la'aantii ayaa laisfarayaa qaacidadan waxaa ku hoos jira laba qaacido oo ka farcamaya qaacida koowaad waxa wey maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajib wuxuu waajibka la'aantii una dhammaystirmaynin asaguna waajib buu noqonaya sida maalan oo kale salaadda markii laisfaray salaadii waxay u baahan tahay ahaaro haddaba alamr biala amru biahaara weya amru bima laa tatimu salaatu ila bihi oo dahaaradii ah waaya sidoo kale salaaddii markii laisfaray waxa weeyaan shardigeedii ayaa loo baahan yah o ahaa satru alcawra cawradii in la asturo marka alamru biala amru bisatri alcawra yani waxa weyaan amar laisfaray cawradii in la asturo waaya waayahay taasi waxa ma laa yatimu اlwaajib ila bihi fawaajib wuxuu waajibku uusan la'aantii uusan ku dhammaystirmaynin asna waa waajib ila waajibkii lagu faray shaygaa la'aantiisa ma dhammaystirmaya soo ma shaygan waa waajib haddii aan dhahno shaygan kale ee amarka uusan ku dhicin waajib ma aha de marka waxaa ka laazimaysa in waajibkii aan lala iman ilan waajibku shaygan ku xidhaya soo waajibku shaygan ku xidhaya marka shaygii lagu farayna waa waajib wixii la'aantiis uuna ku dhammaystirmaynana waajib buu noqonaya maa laa yatimu alwaajibu illa bihi fahuwa waajibun kaasi waa qaacidada koobaad ka farcamaysa qaacidada mualifka inoo sheegay qaacidada labaad ee ka farcamaysana waxa weeye maa laa yatimu almanduub illa bihi fahuwa manduub wixii sunnihii uusan la'aantii dhammaystirmaynin asna wuxuu noqonayaa manduub sunnuu noqonayaa tusaalihiis waxa weeye nabigu wuxuu na faray calayhi الsalaatu wasalaam in aan cadayga aan isticmaalno oo markii aan tukanayna aan cadayano haddaba adaygii sunnaha ahaa heli maysid ilaa inaad eh, yani marar qaarkood inaad soo iibsata mooyaane marka iibsigaas laftiisa sunna inaad adayga soo iibsato sunnu noqonaya sidoo kale in maalinta jimcaha eh, cadarkii la isticmaalo iyo udgoonkii dee marka udgoonkii oo ahaa shayga sunnaha ahaa lagu gaadheeyey oo ahaa inaad soo iibsatana sunnu noqonaya wixii udgoon aad soo iibsato sida maalinta jimcaha u isticmaasho shay sunno ah ayuu noqonaya inkastoo nabig ala sl soo iibsada muusa dhihin nabig alai slam ee wuxuu ihi dhiibka marsada wixii lagu gaaray dhiibkaas oo aha inaad soo iibsatana oo dee aad yeelato dee sunnuu noqonayaa sunnuu noqonaya waaya maa laa yatimu lmanduub ila bihi fahuwa manduub taasina waa qaacidadii saddexaad ee mualif halkan noogu sheegay qaacidada afraadna waxaa weeye alamru yaqtadi اlijza amarkii wuxuu faa'iidaynayaa ijza inuu qofkii u guday oo dee waajibkii uu ka dhacay hadduu sameeyo waxaa kaloo mualifku tilmaamayu leeyahay waidaa fucila haddii la sameeyo wixii la isfaray amarkii haddii la fuliyo kharaja qofkii mukalafka uu ka baxaya ama qofkii sameeyey uu ka baxaya can ilcudati xilkii xilkii amarka wuu ka baxaya macnaha wujuubkii dimadiisana beri bay noqonaysaa saasuuna markaas uu maaragtay cibaadadii ugu asaxday hadday mucaamalo ahayd mucaamalada ugu asaxday waa haddii uu amarkii sidii loo faray ola yimid maalan waxaa la faray qofka inuu tukado salaad salaaddii buu la yimid bishuruudiha wa arkaaniha sideedii buu tukaday de markaasi salaaddii saasay kaga dhacday wayna u gudday mujsay u noqotay wayna u asaxaysaa waaya sidoo kale waxaa la faray in uu eh, yani nikaax inuu sameeyo nikaaxii sunnada ahaa dabeetna nikaaxii ayuu shuruuddiis iyo arkaantiis wiiiso dhan bu ilaaliyey wuu si la rabay de markaas nikaaxaasi wuu u gudayaa wuuna eh, noqonayaa nikaax naafid ahoo oo maqsuudkii laga lahaa faa'iidaynaya wahaakada haddii laakiin ma'muur bihii uusan qofkii sii la rabay u samaynin dee xilkii kama dhacayo iyo waa laga rabaa waaga maalan salaad wuxuu tukaday bila dahaaro ah ama salaad wuxuu tukaday isagoo cawradiisa ay muuqato ama arkaantii bar ka markaas ma'muur bihiisii la rabe oma samaynin waxa weyaan kama ansaxayso waa inuu ku soo celiyaa waaya haddaba halkan u leeyahay kharaja can wuxuu uga qofkii amarkan la yimid markuu sidiisii u fuliyo xilkii baa ka dhacaya xilkii amarkaa ka dhacayo markaa dimadiisi beri bay noqonaysaa oo sidaas ayuu eh, yani wixii uu sameeyey u asaxaya walaa yaqtadii amarkii ma keeno atakraara celcelin cala saxiix sida saxiixa ilaa idaa dalla daliilu daliil uu tusiye mooyaane calaa qasdi takraari celcelin qasadkeed in amarka laga jeedo in la celceliyo oo eh, mar hal mar wax ka badan la sameeyo walaa yaqtadii sidoo kale amarkii ma oo ma faa'iideeyo ma tusiyo alfawra degdeg in loo sameeyo wixii la isfaray amarkii tusin maayo wاlmru biiijaadi اlficli faritaan la isfaro samayntii ficilka amrun amar weeye bihi iijaadka samayntaa la isfaray iyo wbima laa yatimu اlficlu wax samayntaasi aysan ku dhammaystirmaynin ilaa bihi asaga mooyaane wax yani samayntaas la'aanteed ku dhammaystirmaynin ayadna waa ma'muur bihi oo waa laisfaraya kalamri waa sida amarka oo kale bisalaati salaaddii la isfaray mrun waa farid la isfarayo biahaarati dahaaradii dahaaradaas oo almuadiyati gaarsiinaysa ilayha salaadii manaa salaaddii ay ku asaxayso waidaa fucila haddii la sameeyo amarkii wixii la isfaray haddii la sameeyo kharaja wuu ka baxayaa alma'muuru kii amarku ku dhacay qofkii amarku ku dhacay can ilcuhdati xilkii amarka ayuu ka baxayaa oo sidaas ayuu ugu asaxayaa dimadiisuna ay ku beri noqonaysaa tanbiih man yadkhulu fi اlmri wاlnahyi waman laa yadkhul halkan mualifku wuxuu ku sheegayaa tanbiih waa baraarujin oo markaa ku caddaynayo man yadkhulu fi اlamri cidda amarka soo gelaysa iyo wanahyi iyo nahyiga soo gelaysa iyo waman laa yadkhul ciddaan soo gelayn yaa amarkii nahyiga soo gelaya yaanse soo gelayn yadkhulu waxaa soo gelaya fii khiطaab اllahi tacaala ilaahay hadalkiisa oo amarka iyo nahyiga uu bixinayo almuminuuna muminiintii baa soo gelaysa wasaahi kii hilmaansanaa ee haafilka ahaa wاsabiyu ilmihii yaraa wاlmajnuunu kii waallaa intaaba hayru daakhiliina ma soo gelayaan fi lkhitaabi khitaabka ilaahay wاlkufaaru gaaladiina mukhaaطabuuna waa lagula khiطaabay bifuruuci شharaa'ic shareecada furuucdeedii oo ahaa amarkii iyo nahyi iyo wa bima laa taصixu waxaysan ku asaxaynin furuucdaas ilaa bihi asaga mooyaane yani ilaa bihi asaga mooyaane la'aantii waxayna ku asaxayn furuucdii shareecada waa lagula khiطaabaya wa huwa waxaasina waxa wey alislaam islaamnimadii liqowlihi tacala qowlka ilahay uu yidhi ayaa daliil u ah arrinkaas qaaluu waxay dhaheen gaaladii lam naku maanaan ahayn min almusaliina kuwa tukada maadaan ka mid ahayn mualifkan wuxuu ku tilmaamayaa markuu inoo soo sheegay amarkii iyo qawaaciddiisii iyo tacriifkiisii ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa cidda amarka soo gelaysa iyo nahyiga laakiin mualifku weli nahyi nooma sheegin oo dibbuu ka sheegi doonaa tacriifkiisii iyo qawaaciddiisiiba halkan wuxuu ku xuseeya wixii amarkii nahiga soo gelaysa darteed waxaa fiican lahayd inuu mabxadkan ka dambaysiiyo nahyiga markuu nahyiga sheego uu daba dhigo ilan amarkii nahyigiba halkan uu ku shegaya cidda soo gelaysee markuu amarkii nahyigaba ka wada hadlo labadaba tacriifkoodii iyo qawaaciddoodii inuu markaa ka hadlo amarkii nahyi cidda soo gelaysa iyo ciddaan soo gelayn waaya wuxuu yidhi mualifku khitaabka ilaah oo addoomihiisa la hadlayo ee amarkii nahyi uu kula hadlayo waxaa soo gelaya horta mu'miniinta almu'minuun markuu yidhi waxa weeye kuwii aliya nabi rumeeyey rag iyo dumar waxay yihiin lafdiga muminuun waa jamc mudakr saalim laakiin dumarkiina way soo gelayaan oo ayaga laftirkooda waxa weeyaan jamcu dukuurkaas way soo gelayaan eh, haddii qarino la helo haddii qarino la helo tusinaysa arrinkaas waaya cidda amarku ku dhacayana waxaa looga jeedaa mukalafiinta muminiinta qangaadhka ah cuqaladana ah ilmihi baxaya qofkii waa laaba kaa baxaya kuwaas amarkii nahyu ayuu ma qabanayo oo marfuuc qalam qalamkii waa loo kor qaaday saa darteed mualif xagga dambe ku caddeeye wuxuu yidhi wasaahi kii hilmaansanaa ee dee kaafilka ahaa ee amarkiiba hilmaansanaa ama ku jiray kaflad oo hurday naaimkii ahaa laftiisu soo gelayaa saahigaas soo gelayaa wsabiyu ilmihii yaraa ee aan qaangaadhka ahayn sabigan halka waxaa looga jeedaa wixii aan qaangaadh ahayn ayaa loga jeeda hadduu doono waxa weeye saddex jir ha ahaado hayr mumayis ha ahaado ama mumayis ha ahaado oo toban jir iyo koo toban jir laba iyo toban jir ha ahaado laakiin weli xadulbuluuqi muuna gaahin oo muusan qaan gaadhin sabi muu noqonaya xukunkiisu sharciga sabigii iyo walmajnuunu kii waa lahaa hayru daakhiliin intaaba ma soo gelayaan khiaabkii hayru daakhiliin fi khiaab khiaabka ilahay amarkii nahyiga ayagu ma qabanayo sababtoo ah ayaga dee takliif maba saaraba xaaladaas ay ku sugan yihiin ilaa ay dee xaaladii takliifka uu qabanayay ay soo gaadhaan qofka saahiga ah waxaan ogsoonnahay uu hilmaansan yaho ama uu hurdaa wuxuu nabig uri alayh slam rufica alqalamu can alaa can inaa'imi xataa yastayqi qofkii hurdaa waxa weeyaan saddexdii qalinka laga koryeelay qalinka takliifka ayuu ka mid yahayo ilaa uu ka soo tooso dee mukallaf ma aha oo takliifta kuma dhahayso sabigiina waa la mid majnuunkiina waa la mid wa can sabiyi xataa yabluq wa can اlmajnuuni xataa yacqil buu nebigu alayh الsalatu wasalaam intaa marka khidaabkii ma soo gelayaan waaya gaaladu waxa weeyaan mukhaaabuuna bifuruuci shariica shareicadu waxay leedahay usuul iyo furuuc usuusha waxaa looga jeedaa iimaankii iyo ictiqaadkii usuuha ayagu waa mukhaaطabuun bilijmac culamadu isku waafaqsan yihiin in gaaladii lagula khitaabayo amarkii iimaanka isfaraya inay rumeeyaan ilahi rasuulkiisa laakiin hal alkufaaru mukhaaطabuun bifuru hac yani gaalada ma lagula khitaabay furuucda shareicada een usuushii ictiqaadka aan ahayn usuushii iimaanki ictiqaadka aan ahayn ee ahaa furuucdii waajibkii iyo sunnihii iyo muxaramkii iyo manduubkii ayagu ma lagula khitaabaya amarkii nahyigii taas weytay culimadu isku khilafeen haddaba furuc sharic waxa loga jeeda amarkii nahyigii taa culimadu isku khilaafeen laakiin waxaa saxiixa ah halkan wuxuu mualifku noogu tilmaamay oo ah inay gaaladu ay soo gelayaan amarkiiyo nahyi oo mukhaatabayn ku yihiin furuucu shariica isla markaana waxaa su-aal ba imaanayso haddii aan dhahno gaaladu waa mukhaatabayn bifuruuci shariica oo marka leeyahay salaada tukada gaaladu aw aqiimu salaa amarka way soo gelayaan haddaan dhahno wa aatu zaka zakada bixiya amarka way soo gelayaan dan walaa taqrabu zina zinada hu dhowaanina markaa way soo gelayaan waaya su-aal baa imanaysa marka gaalkan aslan hadduu cibaadada la yimaado salaadda uu tukado ama uu soomo dee ka asixi mayso soo maa ilan islaamnimadii koraysa lagama haye shardigii salaaddu ay ku asixaysa islamnimada ahayd ba lagama hayo marka taas maxaan ku xalinaynaa wuxuu mualifku yidhi wabima laa tasixu ila bihi gaalada ay soo gelayaan amarkii iyo nahyigii iyo wixii amarka iyo nahyiga la'aantii uuna ku ansaxaynin oo ah islaamnimadii islaamnimada inay la yimaadaan weyaan salaadan ay tukadaan kaana min lh aqiimu sala war gaalo waxaa weeye islaama oo salaad tukada wa aatu zakaa islaama oo sakadii bixiya waaya waxaa daliilo ah haddaba in eh, gaaladu ay yihiin mukhaadaba bifuruuci الshariica qowlkii ilaahay uu noogu sheegay aayaddaas qaaluu lam nakun min almusaliin aayaddaas waxaa weeye eh, gaalada ayaa maalinta qiyaamo la weydiinaya maa salakakum fii saqar naartan aa maxaa idin geliyey markaas waxay ku jawaabayaan qaaluu lam nakun min almusaliin maanan ahayn kuwo salaada tukada walam nakun nucimu lmiskiin miskiinka maanaan quudin jirin wakunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wakunaa nukadibu biyowm اddiin maalinta qiyaamo waan beenin jirray bay dhahen halka waxa laga fahmaya inay gaala yihiin wakunaa nukadibu biyowm اddiin waxay sheegeen marka asbaabta lagu cadaabaya inay ka mid tahay salaaddii inaanay tukan jirin markay adduunka joogeen isla markaana maalinta yaame ay beenin jireen masaakiintaysan qoodin jire ilahri haddaba e, halka waxaa laga qaadanayaa in gaalada yihiin mukhaaaba bifuruuc sharica illa waa kan lagu cadaabaye culimadu waxay dhaheen gaalka in yani la dhaho wuxuu mukhaaab ku yahay bifuruuci shariica maxay macnoy samaynaysaa marba haddii islaamnimadii aan laga helin ilan kolley waa gaal oo gaalnimadaas lagu cadaabaya waxay dhaheen macnaheeda faa'iidaynays waxa weeye aakharo cadaabkii lagu cadaabayey kufriga cadaabka dheeraad ah oo ka zaa'id ah ayaa lagu cadaabi oo ah furuucdaa sharecaday ka tageen amarkii nahyi maadaama inu hogaansamay baa lagu cadaabi ka tageen soonkii baa lagu cadaabi sakadii baa lagu cadaabi ay ka tageen zinadii ay la baa lagu cadaabi waxyaabihii muxaramaadkii waxaaso dhan lagu cadaabi cadaabka dheeraad ah cadaabkii kufriga marka taas ayay faa'iidaynaysaa bay dhaheen <clears throat> ydl waxaa soo gelaya fii khiaab اlahi taala ilaahay khitaabkiisa almuminuuna muminiinta baa soo gelaysa wasaahi kii hilmaansanaa ee haafilka ahaa ee aan waxba kale ogeyn iyo abiyu kii eh, ilmihii yaraa ee waxa weyaan qaangaain wlmajnuun kii waala hayru dakhiliina saddexdaas midna ma soo gelayo fi khitaabi khitaabkii amarkii nahyiga ilahay addoomihiisa kula khitaabayey wاlkufaaru gaaladii mukhaaabuuna waa kuwo lagula khitaabayo lagula hadlayo bifuruuci haraa'ic sharaa'icda shareecooyinka furuucdoodu ahaa amarkii iyo nahyigii iyo wabima laa taixu waxaysan ku ansaxaynin furuucdaasi ila bihi asaga mooyaane wahuwa asaguna alislam islaamnimo weeye sheegaasi liqowlihi tacala waxaa daliiluha ah qowlka ilahi uu yihi qaaluu lam naku waxay dhaheen lam naku maanan ahayn min almusaliina kuwa tukada maanan ka mid ahayn wاlmru in la isfaro bishayi shaygii nahyun waxa weeye reebid laiska reebayo can diddihi shaygaas la isfaray lidkiisa wanahyu can ishayi shaygii in layska reebana mrun amar weeye la isfarayo bididihi lidkiisa la isfarayo halkan mualifku wuxuu ku tilmaamay qaacido kale oo qawaaciddii amarka iyo nahyiga ah waxa weeye alamru bishayi nahyun can didih wanahyu can ishayi amrun bididihi shay haddii lagu faro waxaa lidkiisa haddii shay lagaa reebana waxaa lagu farayaa shaygaa lidkiisa abcan siiqada amarka waxaan soo tilmaannay in ay faa'idaynayso iijaad alficil yani ficil hay samayntii samayn bay faa'idaynaysaa alab ficil bay faa'idaynaysaa laakiin marka lagu leeyahay nahyun can diddihi lidkiisii bay lagaa reebayaa waxaa weeye min jihat ilmacna xagga macnaha ayaa looga jeedaa yani waxaa ka laasimaysa markii shay lagu faro shaygaa waxa lidka ku ahna in lagaa reebayo tusaale ahaan haddii lagu dhaho uskun yani istaji yani eg uskun wa amar bisukuun xasilooni baa lagu faray waxa weeye waa amar bisukuun isla markaana waxaa laga fahmayaa oo ka laazimaysa nahyun can diddi lidkiisa in lagaa nahayo o ahaa xarakadii dhaqdhaqaaqi kaana baa lagu leeyahay ha dhaqdhaqaaqi laa tataxarak ileen lama imaan kartid xasiloonida iyo deganaanshaha lagu faray ilaa dhaqdhaqaaqi aad joojiso ilaa dhaqdhaqaaqi aad joojiso dee sukuunkii lama imaan kartid marka almru bishayi nahyun can diddihi lidkiisii ayaa laga reebay tusaale kale haddaan soo qaadano qowlka ilahi wuhi ya ayuha aladiina aamanuu ida fiatan fabutuu haddii aad muminiinta tihiin markaad ku jirtaan oad la kulantaan gaaladii fabutuu sugnaadu ilah yidhi abaat baa la faray inay muslimiinta ku sugnaadaan goobtii jihaadka waa amar amarkaas waa nahyun can didihi midkiisoo ah yani altawali in la cararo ama alfiraar in laga baxsado goobtii dagaalka oo la cararo waa nahyun can id lidkiisa la iska reebo waaya wanahyu can ashayi shayga oo la iska reebana amru bididi asna waa shayga lidkiisa oo la isfaro haddii lagu dhaho maalan laa tataxarak ha dharqaaqi waa nahyi lagaa reebay dharqaaqi waa mru bisukuun xasilooni baa lagu faraya e lafdigan yani laa tataxarak waa nahy laakiin waxaa ka dhalanaysa oo laga fahmaya oo ka laazimaysa in lagu amray lidkiisa oo ahaa sukuun inaad xasisho oodan dhaqdhaqaaqin waaya tusaale kale haddaan soo qaadano waxay culamadu dhahaan almr bishay nahyun can jamiici addaadihi waa nahyu can shay amrun biaxadi addaadihi haddii shay la isfaro waxa weeye lidkiisa oo dhan ayaa eh, lagaa reebay maalan oo kale haddii lagu dhaho istaag qum haddii lagu dhaho lidka istaag oo dhan baa laga reebay oo ah fadhigii iyo rukuucdii iyo isjuuddii iyo jiifkii waxaso dhan waa laga reebay sidoo kale haddii shay lagaa reebo waxaa lagu faray shaygaas waxyaabaha lidku ah mid ka mid ah inaad samayso maalan haddii lagaa reebo zinadii oo kale walaa taqrabu zina zinada hu dhowaanina waxaa lagu farayaa inaad dhowrsanaato ama aad guursato ayaa lagu faraya yani len zinadii waxaa lid ku ah qofkii inuu yani xumaantii uusan samaynin ka dhowrsado waxaa kaloo lid ku ah inuu qofkii guursado eeg labadaas mid ahaan baa lagu faraya annahyu can shay amr biaxadi addaadi lidadkiisii mid ka mid ah ayaa lagu faraya waaya wanahyu reebitaankii ama nahyigii waxa weeye istidcaau tarki tegitaan in la dalbo oo in shay laga tago in la dalbo bilqowli qowlna lagu dalbo odhaah minman qofna laga dalbo huwa qofkaasi duunahu qofkii dalbayey uu ka hooseeyo xagga rutbadii darajada cala sabiil wujuub baa jiro jidkiina lagu dalbo wayadullu wuxuu tusinayaa nahyigii calaa fasaadi lmanhiyi canhu wixii la iska reebay faasidnimadiisuu tusinayaa wataridu way soo aroortaa siiqaة اlamri siiqadii amarka wاlmuraadu bihi asagoo looga jeedo amarkii alibaaxatu bannayn aw itahdiidu ama hanjabaad aw itaswiyatu ama simid aw itakwiinu ama ahaysiin in wax shay la ahaysiiyo oo kun lagu ahaysiiyo iyo wixii la midkaa halkan malif wuxuu ku tilmaamayaa nahyigii oo la socda amarka oo lid Eh, had jeerna amarka nahyigu waxa weye waa laba qarinayn oo isla socda nahyiga marka waxa weye tacriifkiisu wuxuu lid ku yahay taariifkii he tacriifkii eh, amarka oo meeshuu amarku ahaa istidcaau lficli ayaa halkan waxa la istidcaau tarki in la dalbo shayga in laga tago kaasna wuxuu ahaa in la dalbo shayga in la sameeyo inta kale laakiin waad arta waa iskaga mid bilqowli miman huwa duunahu cala sabiili اlwujuub lakiin cala sabiil wujuubka halkan wuxuu uga jeedaa wujuub tarki tarkigaas inuu waajib yahay ee logoma jeedo wujuub اlficl ha ah, u fahmin in lagu leeyahay waa yani ficilkii baa waajiba maya wujuub اtarki weyaan ka tegitaanka la soo sheegay sdacwa tarkigaas ayaa calaa sabiil wujuub ah waajibnimo jidkii inaad ka tagto marka maadaama aan soo caddaynay tacriifkii amarka tacriifkii nahyigana waan fahmaynaa oo quyuuddii iyo ixtiraasaadkii waa un sidii oo markaan idhi istidaaca tarki waxaa kaa baxay amarkii biqowlina waxaa ku baxay ishaaradii biman huwa duunahuna waxaa ku baxay wixii horey u soo baxay oo ahaa yani iltimaaskii iyo waxa kaa baxay iyo ducadii cala sabiili lwujuub markii aan nidhina waxaa kaa baxay haddii uusan cala sabiili lwujuub uusan ahayn nahyigii oo karaahadii ayaa halkaa ku baxaysa ila karaahadii ala sabiili lwujuub maaha cala sabiili lwujuub maaha karaahadii waaya waa laga nahaynaya shaygii laakiin laguma qasbayo inaad ka tagto oo ciqaab ka dhalanaysa haddii aad samayso saan hore usoo tilmaana wuxuu leeyahay qawaacid qawaaciddiisii mid ka mid ah ayuu mualif halkan ku sheego wuxuu idhi wayadullu cala fasaadi almanhiyi canhu yani nahyigii wuxuu tusiyaa yani manhi canhu wixii iska reebay inuu faasid yahay haddaba qaacidadan waxay culamadu ka cabiraan annahyu yaqtadi alfasaad bay dhahaan annahyu nahyigii yaqtadii wuxuu tusiyaa oo keenaa alfasaad yani fasaad almanhi canhu wixii laiska nahiyey laiska reebay haddii qofkii uu la yimaado waa faasid waxaasi ma asaxayo yani waxaa looga jeedaa markuu leeyahay fasaad saan hore usoo tilmaanay shaygan haddii aad samayso dimadaada horta ku beri noqon mayso isla markaa waxa weeye maqsuudkii wixii looga jeeday waxan ah ka ratib mahayo ka dhalan mahayo hadduu caqdi ahaa iyo mucaamalo ahaa mucaamalada wixii looga jeeday laga faa'idaysan laha laga faa'idi maayo oo dee maba asixinba maba asixinba maxaaba laga faa'iidiba mal hadduu beec ahaa beecii milkii ma faa'iidaynayo waa in alaabtii lagu kala noqdaa hadduu nikaax ahaa nikaaxii xalaalnimo ma faa'iidaynayo waa in nikaaxii dib loogu noqdaa wahaa kada hadday salaad ahayd salaaddii dee waxaa weeye iyadna way buraysaa oo waxaa weeye in dib loo soo qalaya noqonaysa wahaa kada haddaba haddii Eh, hay laska reebo oo harcigu hay naga reebo eh, waxa weyaan haygaasi haddii la sameeyo fasaad baa ka dhalanaya fasaad ayaa ka dhalanaya tusaale ahaan harcigu wuxuu naga reebay ribadii haddii qofkii uu ribadii uu sameeyo oo beec riba ay ku jirto uu la yimaado waxa weeye beecaasi beec baailu noqonaya beec baailah ama faasida ah ayuu noqonaya ma asaxayo sidoo kale harcigu wuxuu naga reebay arar yani buyuucdan qararka iyo jahalada ku jirto ayuu naga reebay qofkii haddii uu sameeya beec jahaale ay ku jirto beecaasi wuxuu noqonaya beec faasid ah oo aysan ka ratimaynin axkaamtii beeca waaya qaacido kale jirta oo waxaa weeye nahyiga uu leeyahay oo ah annahyu yaqtadi taxriim nahyigu wuxuu faa'iideeyaa ama uu tusiyaa xaaraamnimo ayuu tusiyaa haddii shay iska reebo nahyiga wuxuu faa'idaynaya taxriim riim buu faaiidinaya waayahay in ay jirto mooyaane wax yani nahyigaas taxriim ka leexinayo oo u leexinayo karaaho ama ibaaxo wax la mid ah waaya haddii marka ay qariino jirto dee qariinadaasa lagu camalfalay hadiisan qariino jirin lakiin nahyi wuxuu faaidinayaa taxriim annahyu liltaxriim waa qawaacidda nahyiga ay ka mid tahay siiqo ayuu leeyahay nahyigu maalifku noo sheegin oo ahaa laa tafcal in laa oo naahiyaha la geliyo ficilkii mudaaric laa tafcal waxa ha samaynin waaya meeshuu amarku ka ahaa ifcal kan wuxuu noqonaya laa tafcal wuxuu mualifku yidhi wataridu siiqat اlamri amarka siiqadiisii ayaa eh, imaanaysa oo soo arooraysa iyadoo looga jeedo walmuraadu bihi asagoo amarkii looga jeeda markaa ibaaxo ama tahdiid ama taswiye ama takwiin wuxuu oga jeedaa mar qaarkood amarkii wuu ka baxayaa macaanidii looga jeedo wuxuu faa'idaynayaa macaani kale wuxuu faa'idayn karaa amarkii eh, ibaaxo bannayn buu faa'idayn karaa tusaalheeda hor noo soo dhaafay waxaan kusoo miaalin idaa xalaltum faslaati haddii aad xalaaloodaan ugaarsada wuxuu faa'idayn karaa marra qaarkood tahdiid hanjabaad miaalkiis waxaa weeye qul tamatacuu faina masiirakum ila annaar gaaladii waxa lagu idhi raaxaysta adduunku raaxaysta aayihiinna weeyaan naar walciyaadu bilah marka tamatacuu amarkan ma aha yani raaxaysta oo dee la amrayo leehay loo banaynayo shayga ama la faraya waxaw waa hanjabaad waxaa tusinaya aayadda akhirkeeda tamatacuu raaxaysta faina masiirakum masiirkiini hoygiini aayihiina dambe waxaad ku dambaynaysaan ila naar naartaad ku dambaynaysan walciyadu billah marka waa hanjabaad waaya sidoo kale wuxuu tusin karaa amarkii taswiya simid isbiruu aw laa tasbiruu gaaladii naarta ku jira waxaa leeyahay fasbiruu aw laa tasbiruu ama ku samra naartan ama ha ku samrina sawaaun calaykum inama tujowna ma kuntum tacmaluun waaya marka waa taswiy macnaha way idin simantay isbiruu aw laa tasbiruu isbiru marka taswiya ayuu faa'idaynaya waxaan inaad samaysa inaan samayn waa laba shay oo siman ama takwiin buu faa'idayn karaa amarkii mar qaarkood takwiinku waxa weeye wixii in si degdeg ah ee loo sameeyo oo cadamkii laga soo saaro la'aantii oo loo abuuro weyaan abuuritaan kuunuu qiradatan khaasi'iin ilahay wuxuu yidhi reer bani israa'iil markii dee waxa weeye ilaahay caasiyeen ayuu ilaahay wuxuu ihi kuunuu qiradatan waxaad ahaataan daanyeero khaasiin idinkoo dulaysa kuunuu haddaba waa amrun liltakwiin wax ayaga lagu waajibinaya maaha xil ayaga la saaraya maaha ee ilaahay baa bedelayaba suuradoodii oo suurad daanyeer ka dhigay wanahyu nahyigii istidcaau tarki ka tegitaan la dalbo weeye bilqowli in shay laga tago in la dalbo weeye bilqowli qowlla lagu dalbo minman qofna laga dalbo huwa qofkaasi duunahu duuna aalib qofkii dalbayay tegitaanka uu ka hooseeyo xagga darajada calaa sabiil wujuub waajibnimo jidkeedna lagu dalbo ka tegitaankaas oo yani ka tegitaankaas uu yahay waajib wayadul wuxuu tusinayaa nahyigii calaa fasaadi اlmanhiyi canhu wixii la iska reebay fasaadkiisii buu tusinaya haddii la sameeyo inuu wax faasid u noqonayo wataridu way soo arooraysaa siiqaة اlamri siiqadii amarka wاlmuraadu bihi asagoo amarkii looga jeedo alibaaxatu bannayn aw itahdiidu ama hanjabaad aw itaswiyatu ama simid aw اtakwiinu ama ahaysiin wallah tacala aclam wsal اllah